subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo isniin ah taarikhdan ay ku beegantahay labaiy labaatanka bisha koowaad labada kun afariy labaatanka qodobada saaka barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka masar cabdifatax al siisi waxa uu sheegay in marnabo aysan yeeli doonin in etoobiya ay farageliso soomaaliya isla markaana qaahira ay awooddeeda tijaabi doonta haddii ay etoobiya arrintaasi ku dhaqaaqda falaqayn arrimahaasi ku saabsan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa sidoo kale waxaa barnaamijka ku eegi doonaa ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxay howlgallo xoogan ka wadaan koonfurta gobolka mudug oo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen dagaal aada xoogan qodobadaasi xubintii kalmaan ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan oo mar kale iyo falqaynta wararka ilaahena weynba amarkiisu fulaya aynadaad igu talisaa ayaa mahalis muuqde ilaahena weynba amarkiisu fulaya aynadaad igu talisaa ayaa mahalis anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga

tan iyo markii xiisada gobolka ee udhexeysa etoobiya iyo soomaaliya ay soo cusboonaatay ayaa wadamada soomaaliya sida weyn u garab istaagaya waxa ayaa issoo taraya waxaana markaasi dowladda masar ay sheegtay in marnabo ay suurtagal ahayn in etoobiya ay fargeliso soomaaliya madaxweynaha dalka masar cabdifitaax al siisi iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalintii shalay ahayd shijiraid si wadajira ah u qabtay ayaa si weyn uga hadlay xaaladda gobolka madaxweyne cabdifataax al siisi ayaa ka dhawaajiyay hadallo kulul oo ku aadan damaca itoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato qeybo ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliya cabdifataax al siisi waxa uu sheegay in qaahira ay markaasi tijaabin doonto awooddeeda haddii ay itoobiya isku daydo inay farageliso soomaaliya waxa uu sheegay itoobiya haddii ay bad rabto inay ka raasato eritrea iyo sidoo kale jabuuti waa haddii ay rabto in ay markaasi ganacsi la yeeshato wadamadaasi laakiin ay suurtagal ahay inay awood ku gasho gudaha soomaaliya hadalka cabdifataax al siisi ayaa markaasi siyaabo kala duwan warbaahinta uga hadashay iyadoo la ogyahay in xiisada gobolka ay markaasi markii horeba ay ka dhexeysay etoobiya iyo masar xiisad aada u kulul ustad abuukar cabdulaahi iyobarow ayaan wax ka weydiiyey saameynta ay markaasi ku yeelan karta xiisada gobolka hadalkii cabdifataax al siisi oo ahaa in etoobiya ayse suurtagal u ahaa inay fargeliso iyadoo ay masar joogto eh, bismillahi raxmaan raxiim farxaan eh, waa ku iyo dhammaan guud eh, waa sida ognahayba maalmahan waxaa gobolka ka taagnaa xiisad ka dhalatay waxaa loo yaqaana heshiis beenaad ay galeen ra-isul wasaaraha etoobiya iyo mid kamid a ah madaxda maamul goboleedyada waxa loo yaqaano ee dalka soomaaliya muuse biixi kadib hadalhayn badan ayaa ka dhalatay marka haddii uu heshiiskaas ka noqon waayo dowladda etoobiya ay ka noqon weyso wax badan baa ka dhalan karo sababtoo ah waxaa ka dhalan karto in gobolkii si guud ahaan xagga diblomaasiyada noqonayso iyo xagga qalalaasday noqonayso inuu isbedeli karo oo xaalada meesha hadda ay taagantahay meel ka fog ay gaari karto ayaa ka dhalan karto haddii ay noqonayso dhanka nolosha guud bulshada haddii ay noqonayso dhanka diblomaasiyadda dhinac walba inay isbedeli karto ayaa ka dhalanayso madaxweynaha tan iyo markii heshiiskaasi u dhacay waxa uu sameeyey dhaqdhaqaaq dhanka diblomaasiyadda ah, madaxda caalamka ayuu inta badan kala hadlay arintan iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara ugu dambeysay shalay madaxweynaha dalka masar cabdifataax al sisi waxa uu sheegay in markasta ay garab taagan yihiin soomaaliya islamarkaana etoobiya aysan ka yeelaynin inay fargeliso gudaha soomaaliya dabcan madaxweyne madaxweyne cabdifatax wuxuu ka dhawaajiyey shalay khudbadiisa in soomaali marxalad walbaba shalan ay garab taagnaayeen maantana ay garab taagan yihiin marxalad walbo Eh, waxaa loo yaqaano sawaaxi jahdana ay diyaar u yihiin inay la qaybsadaan eh, sida aan ognahayna eh, astaxsiisi waxay si ay is hayaan waxaa loo yaqaana ama geeska afag isku hayaan waxaa loo yaqaana dowladdan hadda isku dayayso inay qaadato qayb kamid ah wadda soomaaliya ee loo yaqaano ethoobia taasoo markaas ka dhigayso Eh, inta badan ragga ka hadlo ama ka faalooda ay ku fasirayaan eh, inay mar walbaba ay isku qabtaan weliga nil ayna noqon karayso marxalad ama fursad loogu faa karo ama dowladda soomaaliya ay ugu faa karto in eh, waxa loo yaqaano ay ka raadiso xulufaysi ama saaxiibtinimo ay ka raadiso dalkan masar aftax cc hadii marka talaabadaas la qaado waa tilaabo markaas keeni karto in eh, dib ay ugu laabato ama dib ugu fikirto tilaabada ay qaadaysa etoobiya qaadayso eh, la taliyaha amniga ee ra wasaaraha etoobiya marba hadal ayuu ku hadlayaa oo markaasi iskhilaafsan xalay waxa uu sheegay in heshiiska ee eh, somalilan ay la gashay etoobiya uu yahay heshiis ganacsi islamarkaana aysan ahayn dhulboob ama dhul balaarsi marka horena wuxuu u sheegay in etoobiya ay bad lahaan jirtay dhulkaasina iyaga ay leeyihiin marka soo ma muuqato in jahwareer uu ka taagan yahay heshiiskaasi farhaaw waxaan isleeyahay dowladda etoobiya sida aan ognahayba waxaa ka dhex taagan qalalaaso badan iyo habshado badan baa ka dhex taagan qoomiyadihii inta badan way kaceenoo xagga oromiyaanka oo hadda oo ra-iisul wasaaraha jeedo hadii ay noqonayso tigreega hadii noqonayso amxaarada waa waa kacan inta ugu badan marka ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisaba waxaa ku furan qalalaabso dadka marka waxay sheegayaan in mm, culeyskaas saaran uu iskaga dejinayo mooye ma jirto hadda fursad u muuqanayso in soomaali wad ay leedahay ama beri ay leedahay in lagu helayo xaalada hadda taagan marka eh, waa dareemi kartaa marka culaysyada eh, la saaray markii dawladda soomaaliya meel walba ay ka hadashay ee goob walba ay tagtay haday noqonayso eh, waxa loo yaqaano murugoboleedka igado maalowed shirkeeda u dhacay xitaa uu ka baaqday abiy axmed marka culaysyo badan waa saaran yihiin marka dadku waxay leeyihiin marka culaysadaas unba iskaga fududeynaa mooye awood kalo markaas maanta lagu qaadan kara lagu hanan karaa eh, in eh, iyadoo aan ognahay in meel walbaba ama eh, marxalad walbaba dawladda soomaaliya ay u marayso in taaka ama wax kamid ah soomaaliya aan la qaadan karin adduunka dhanna uu ogolaaday mareykanka iyo qaramada midoobey dhinac walbaba markii laga firiy ay ogolaadeen ururka islaamka hayaan soomaaliya marka awood markaas u muuqanayso etoobiya inay qaadato ma muuqanayso eh, xiisada gobolka hadalka madaxweynaha dalka ee masar ee ahaa in etoobiya aysan ku qaldamayn soomaaliya hadday bad rabtan ay ka raadsato eritaria iyo jabuuti oo ay soomaaliya ku qaldamin marka etoobiya iyo masarna waa la ogyahay xiisada ka dhexaysa soo ma la dhihi karaa arrintan haddana xiisada cerka ayaa sii galaysa Eh, waa la dhihi karaa dabcan waxaan ognahay eh, maanta iyo shalay ma aysan soo bilaaban xiisadan ka dhaxayso masar iyo ee eh, ku salaysan webiga nayl waa marxalad mar walbaba soo jirtay wayna jiri jiraysaa waxaa loo yaqaano tanna waxay noqonaysaa waa way kusii shubi kartaa basiib bay kusii shubi kartaa maadaama soomaaliya ay doonayso inay xurufo iyo saaxiibtinimo la samayso masar marka waa arin kor u sii qaadi karta marxalada amxiisada hadda taagan marka iyadoo marka sidaas waxa loo yaqaan labadoodana ama labada dalba lagu tiriyo qaaladan africa labada wadano inta badan ama wadamanka markii si guud loo firinay tobanka dalo ugu awooda badan ay isla soo galaayaan marka Eh, waxaa loo yaqaan waa xaalad aada usii cakiri karto eh, marxalad ka ka jirta ama ka taagan gobol marka hadii in dowladda etoobiya aysan eh, marxalad kale ama ama tallaabo kale qaadin oo ay ugu gol leedahay inay heshiiskan ama dib u dhigto ama ama xaalad kale u raadiso hadda marka maxaa xala etoobiya dhanka dhaqaalaha dhanka diblomaasiyadda dhammaan waxaa kasoo gaartay jab aada u xoogan marka haddii sidaan ay kusii socoto etoobiya soo lama dhihi kala qallaasaha gobolka ayay qeyb ka tahay waxaan isleen waxaan isleeyahay etoobiya gudaheeda qallalaasada ka jiro oo sida horeba aan usoo sheegay qowmiyadihii ay kaceen taasoo ka dhalatay xagga doorasho oo ama gudihii ay taabto ama ay ku darsoonto tii eh, gobolka ay ku darsoonto waxaan isleeyahay eh, waxawaaye waa dhibaato inteeda la-eg marka haddii aysan eh, fiirinin marxalad kaloo sababi karto in xaaladan la dejiyo waxay noqon kartaa in maadaama gudihiina dadka ay kaceen bulshadii gobolkana ay xagga isku haayaan soomaaliya Eh, masarna oo awalba ay ishaayeenoo goob eh, badan ay ku taagnayd eh, eritrea sidoo kale qodobkaasani waxauu ahaa falanqeeyaha arrimaha ee eh, geeska afrika ee ustaad abuukar cabdulaahi yabarow oo markaasi aan wax ka weydiinayay hadalkii eh, shalay ka soo baxay madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi oo ku aadanaa xiisada gobolka ee udhexeysa etoobiya iyo soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka weli xadegeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka haddaan eegno koonfurta gobolka mudug oo muddooyinkii u dambeeyey ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa waxaa saaka la sheegayaa in deegaanada dhacacaad iyo sidoo kale deegaanada ku teesan ay ka socdaan howlgallo culus oo markaasi ciidamada dowladda ay ku doonayaan inay qabsadaan deegaano hor leh oo ay markaasi ku sugan yihiin maleeshiyada kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan isla markaana saacadaha soo aadan ay howlgallo culus ku qaadi doonaan fariismaha al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta gobolka mudug koonfurta gobolka mudug ayaa dowladda waxay halkaasi geysay ciidamadii ugu badnaa iyadoona la sheegay in dowladda ay doonayso in guud ahaanba mudug ay ka soo saarto maleeshiyada kooxda al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in ay arkayeen ciidamo aad u tiro badan oo gobolka lagu soo daabulay islamarkaana kuwaasi la sheegay in deegaanada ay kaga harsiin al-shabaab ay doonayaan in maalmaha soo aadan ay guud ahaanba kaga saaraan gobolka gabagabada barnaamijka falaqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kale maanay warhee ma haysiine xalay soomaalida addisay qabsatay aadaala aadaala cagtii joogsa weysaa mar bay ceebla kulantaa warana weliba dheega jiray nin ugaarsanaayo asna la ugaaranaayo war kale maanay waa falan tihiine jenaraal indha caddaa yidhi hadda kahor ardisaba baan ku dukanaynaye mawaalidiyad keenteen barbow awal baan etoobiya amaha ku lahayne addiisnaguma filla war waxaa kaloo la yidhi ninka horreeya sii durug marbay kadar ka tuurtaaye wax kaadsiime lagu waayey bay keeni waalidu war waxaa la yidhi guutooyinka soomaalida ee addis la wareegay waxay adeegsanay gelinayeen gantaalada riddada dheer ee sheerta gawaarida qufulan ee laykiska loo yaqaan madaafiicda laayaanka culusa ee komentiga xabadaha shiishka aan lala sayreen ee magacoodu riblayga yahay iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee meynsoniska loo yaqaan kuwaasi oo dagaalka wejigiisa horeba guusha siiyey soomaalida hayaay waar walla weynay arrinku seelac iyo lughayee joogtaye goormaad sababa u gudubteen buuxinaysay itiraaf keliya maaha war markii adisaababa la galay waxaan ku riyooday soomaalidu isku qabsatay sidii magaalada loo maamuli lahaa ciddii maayarka noqon lahayd iyo ciddii booliiskii militariga loo dhiibi lahaa waxaana soo xasuustay gabayuu hadda kahor abwaanguuro tiri oo uu ku lahaa mar aan tuurna mooyee ma u jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mowqif iyo axdi u yiil urmowtaa maxaad ula yaabaysaa baa lagu qaybinahayaa <laughs> abwaanguur wali kale ka dharay macbuud baan ku dhaartay ee maleeshiyooyinkii tagay waa sii muuqdee aabii markay muran bilaabeen war walla weynay guusha la gaadhay muusaa sabab u ahaaye maxaa nugu eedaynaysaan aryaadaha warka anaad iga dhex gasheen dad falanna waa tihiin xala muggii facebook inta soomaaliya ku yaacda addi sababa ununkaale ay dhaheen adduunyadiyo itobiyaankiba waa yaabeen sababtoo ah meel kasta addisababa soomaaliya iyo calanka soomaaliya laysraaciye xataa ajaaniibtii inya wareereen oo warkii soomaalida rumaysteen wadamo kale kasoo waramaya adisababa soomaaliya waa jeclahay soo qoreen hadda itoobiyaanka saaka daafi cunina waxay ku mashquulsanaayeen shimaana la qabsado xitaa heesihii itoobiyaanka waa badashay inoo soomaaliya ka dhigeen waxaana arkaya hees la qaadayoo leh wanimanay badda waa difaacane waa galnay adis ababe ah Ah, ah. arya cabdikuusow tanuti ilmaha waaya qaara waxay qaadeen kuwii horo waxay dhaheen hooy hooy abiiyow inaan hirnayna moodaye hadde waa nakanoo hadde waa annagii naw waaryaarayn muhiindii baa fiirsateen mise sheekadu waa dhab warwaqlo warmayside galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye warbaryaaw riitan karoong mahay marne rabbow rungiinkaweel warbow etoobiya dulbiya daandaasi waynaga dayn weyne sow lama oran ninkii cunay belu ka war waxaan maqli jira waxbaso waxbeer bay leedahay hadda ma'adis baa ciddale lagu muransan yahay galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay war weerarka soomaalidu qaaday ee adis ababa ay ku qabsadeen itoobiyaanka ku horreeyey sababtoo ah maalmihii lasoo dhaafay oo dhan sayla iyo loowi caddaan laga celi waayey garsoorihii cayaaraha afrika dhexdhexaadinaya cumar cabdulqaadir cartanna waxay dhaheen annaga waaye garsoorahaase soomaali maaha maalmahanna komintigooda waa laga harsan lahay marka halay weerar waxaa lagu qaaday caasimadoodii lagula wareegay natiijadiisuna waxay noqotay difaac caasimadooda adisaababa inay galaan oo hadda dhulkii aanu siinay miyay ka quusteen lijarad loodla ka makodhoo warya ubow haddambe waxaad leedihiin war itoobiyan abigu galu layl daran yahe yaanba loo arya bashiiro waxaa kaloo hore loo yidhi adduunyada markuu ilaahay dhise aadmiga sime ninna asaagii inuu addoonsado uma abuurine oo hadda walloweyne ma waxaa soo wadaan war kalamaanay war ma haysiine caasimada puntland ee garawe war ammaankeeda haddaa la sii adkeeyey madax badan baa isugu tagtay baa la layidhi huteeladiina waa ciirciirayaan kuwa kalena waa ku sii socdaan xataa madaxweyne xasan sheekh waa uu tegayaa baa la layidhi caleemasaarkii madaxweyne dani oo labaatanka bisha in la qabtay la rabayna dib loo dhigoo shan iyo laga dhigay marka waxaa yidhi toddobaadkan halkaas waa la isugu wada tegayaa waar caleemasaarka madaxweyne muuse bixima lagu macsuumay wah waaglow bii waraab lamadii dhulawkay loo sariirseeday ana warwarkayga dhex gelinine madaxdii la casume waxaa la sheegay inta badan inay aqbaleen hase yeeshee waxaa ka cudur daartay baa la yidhi farmaajo iyo axmed madoobe warbow kuwaasasiba booskooda buuxin dayo kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay warbashirdeelow waxaa la yidhi qarashka ku baxaya caleemasaarka deni daacish waa looga xurayn karaa buuraha galgala warbeesodkabati husku sanad guurida madawiine lafta gareen bay ibakool walkuhuraay kori war madaxweynaha galmudug qoorqoor hadduusan turkiga ku dhigan xaflad sanad guuro dhuusamareeb kuma qabsan lamana caleema saarin xitaa obow sawti hobya laga jaasahayey xaflad habusan qabsan walaaja usle isku ay masgaraabiin giibi war madeeyo war mahaysida isku amow tartanka waa ka bax war muxuu isku amuu ka baxaa hal ciyaarba ma dheeline obow haddama kursiga kaydku caan ku noqday war dadkaa lagu cabsiinayey war koox aan tartankan weligeed badinin oo haddana kaalinta koowaad ku jirta ee nasiibkii carafku wado waa hir shabeelle ayagii gobolka banaadir dhex marayna saddex gool iyo saddex dhibcood firii ahaa la siiyey hadda markay koonfur galbeed baaqatayna saddex gool iyo saddex dhibcood kale haddana la siiyey marka waa iska gurubsahayaan wixii la siiyo maylinka garaama beeshinkii iyaartooyda nagadeena ubbow koobkana ma ugu dardhaanin war wasiirka ciyaaraha hirshabeelle masracaynte faataxaduu xalay akhrinayay war tartanka dib u soo laabtay oo lagu bilaabay jubbaland iyo banaadir marka abowma xasan iyo xamsa dheelahaya war bashiiro waxaan maqli jiray shirib iyo dhaanta waa shirkee shaqaysta hashallaayine bowma adigii badda intayba saa u hadlahaya war bashiiro igama dhoweeda ummadda halugoyn aryaadhaha samage cabdullana waxa uu yidhi murunya doodya miliqya ma maca istaabamaryayn murunyadoodya miliqya ma maca istaabamaryayn warkalamaanay war ma haysiine madaxweynihii hore ee dalka nigeria genaraal obasanjo wah obasanjo wajanji haddi noola warwarkaa naga dhexgeline midowga afrika waxay u magacaabeen ergeyga dhexdhexaadinta soomaaliya iyo etoobiya seena loola dhexaadinaya dad ay wax ka dhexeeyana la dhexaadiyaa ile afrikaanku waaba dulmi socda obowa ku qabsa ku qadimaysida miyaadan maqal obowa tiidayna ani le tiidan halkii lileey ma dheegne war booba wax laysku qabsadaay bad kuma jirin war isdaalinaysiin madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi etoobiya khaladkii ay gashay ilaa ay ka laabato wax wada hadalhu ma jiro la gelayno hayaay war muuse meeshuu ku yaabay buu fadhiyaa <laughs> waaqlow awood baan jirin xaggaygu afkiiba juuqda gabayo dheegi jari siyaasadda waxba ka fahmine madaxweynaha somalilan muuse bixi buu cayaaray indhihii caalamka waa iska soo jeediyey kuwii somalilanna waa iska sii jeediyey usiina habarshiishmakadhimanahe waar madoyow haddaad hargeysa cagta soo dhigtid liintaad jeelka ku cabaysaa warwaaqlow laascaanood hadda kama soo tarxiili kartid dee halka ayaanu noo soo dhaafin warwaaqlow baydhabaadug waa tegi kardhaa buda wariya mahimbinahay indhibaydhaw burugluku waraabiya hawtlutaa dhika horta gobolkayna hiiraan ama kii hore bad waa lahaa ka leexi hayehe ma itoobiyaad sii lahayd war cabdikuusog bow hiiraan bad ma cusbayso war mudug leedaha miyadna yama iska aqoon warkalamaanay war ma haysaane xabsiga eh. magaalada dhuusmareeb waxaa ka fakadaa la yidhi eh. afar maxbuusoo saddex ka mid ay toogasho ku xukunayd ubow waa la qabtay waa la xidhay waa dhintay waa baxsaday miyay maraysaa war liibaan lugcadiy cadhays eh. ma fakan bilaasha unabaysteen dhuusmareeb ay joogaan waar qolada baxsatay mahangool baa ka mid ahaa war reer mudugu kale waxay yidhaahdaan waa loo shaqfaldalooliyey war haasan sheegasaa maxbuus beledleybahayna see ka baxsadaayan war kalamaanay waxba lidiima sheegi karee farsamadu waa tiro badan tahay maalbaabka ka baxen mise ma habeenay baxeen horta mise maalin yaa katiinada gaalada ku xidhan farayaashooda hayey war macagtooday maaleen mase baa lagu qaaday xabsigu albaab ma lahayn miya now warda mawaardiyii ba casho doontay war isin laymaari jirne sidaan waa aan naqaana waan u garanna haday gacahan tusaan tahay meelbay furdug ka leedahay fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo